alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin <clears throat> qaala lmusanifu raximah llah baabu maa shaygii buu baab yahay jaa-i warada soo aroora min aladilati ah ku soo arooree fi listisqaa roobka in loo tiiriyo bilanwaa'i ila lanwaa xidigaha baabkan maqsuudkiisu waa bayaanu xukm اlistisqaaءi bالnujuumi wاlkawaakib waa in la caddeeyo xukumka ay leedahay in xidigaha iyo meerayaasha loo tiiriyo roobka wamaa jaءa fiihi min alwaciid iyo waciidkiiyo goodiga ku soo arooray wa anahu shirku munaafi liasli الtawxiidi aw kamaalihi اlwaajib iyo roobka in loo tiiriyo xidigaha inay tahay shirki asalkii towxiidka meesha ka saarayo qofku uu ku noqonayo mushrik shirkan akbara ama kamaalkii dhammaystirankii tawxiidka ee waajibka ahaa meesha ka saaraya oo qofku uu ku noqonayo naaqisu towxiid alistisqaa waa alab suqya sida kalistikfaar walisticaana walisticaada istikfaartu waa alab اlmaqfira alisticaana waa alab اlcawn oo maadada istafcala istasqa istacaana istakfara sida gaalibka ay u badan tahay tadulu cala alab alab bay tusisaa in waxaa la sheegaya la dalbay waqad tadulu cala lmubaalagai fi lficli mararka qaarkood waxaa dhacda inaanay alab tusin ay tusiso mubaalaqa fi lficli ficilkaa faacilkiisu inuu ku xelo dheeraaday sida istakbara oo kale macnaheedu alaba alkibra maaha kibir buu doonay maaha e macnaheedu waa balaga fi lkibri gaayatahu kibir buu halkii u dambeysay ka gaadhay bilanwa alanma anwa waa jamcu naw wa hiya manaasil lqamar ikhtalafa fi tacriif naw now iyo tacriifkiisa culimadu way isku khilaafeen culimada qaar waxa wa alkawkab waa xidigaha kuwa waaweyn sida qoraxda dayaxa ama kuwa yaryar waxaa culimada saa tihi kamida ah alkhaaabi fi aclaami alxadiid aclaam alxadiid waa kitaab khaaabi ku sharaxo saxiix lbukhaariga wuxu uhi wanaw alkawkab wey walidalika samow manaazil alqamari alanwa ilaa dayaxuu degay sideed iyo labaatankaabay anwaa ku magacaabeen mid waliba waa xidig wainamaa sumiya najmu nawan lianahu yanuu aalican cinda mahiibi raqiibihi min naaxiyati lmaqrib waxaa najmiga ama xidigana naw loo yihi an yanuu an yamiin waxaa kaloo dha annaw xidiga laftiisa ma waa suquuط najmi wa uluucu aakhara wa suquuط الnajmi wa طuluucu aakhara yuqaabilhu fi ljihati اlأkhra xidiga dhicistiisa naw la dhahda iyo soo bixista mid kaloo kasoo horjeedaa jihada kale jihada u ka dhaco jihada kale u kasoo baxo culimada saa tiri waxaa kamida ibn qutayba ibn qutaybana bilmunaasaba wuxuu le kitaab la dhahdo alanwaau fi mawaasim اlcarab oo baabkeenan muhim u ah alanwaau fi mawaasim اlcarab xidigaha iyo qeybahooda iyo carabtu waxay ka aaminsanayd iyo waxyaabahaasoo dhan uu kaga hadlayo wuxu uhi macnana waa suquuط الnajmi minha fi اlmgrib wa طuluucu aakhara yuqaabilhu min saacatihi fi lmashriq waa xidigu inuu xagga galbeed ka dhaco mid kaloo kasoo horjeedaana xagga uu kasoo baxo marka طuluucii iyo suquudkii labadaba now buu ku sheegay alistisqaa bilanwa maxaa looga jeedaa nisbatu nuzuuli lmaطr ila alanwa baa looga jeeda nisbatu nuzuuli lmaطari ila alanwa in roobka diistiisa loo tiiriyo xidigaha laftooda haddaynu dhahno anwa waa alkawaakib ama haddaynu dhahno waa suquudka iyo uluuca xidigaha soo bixistooda ama dhicistooda in loo tiiriyo taasaa looga jeeda calى anaha faacilaة lahu oo loogu tiiriyo inay xidiguhu yihiin kuwa roobka abuurayaba roobka samaynaya soo dejinaya aw sababun fii nusuulihi maca alaflati can illah ama waxaa loo tiirinaya iyadoo la aaminsanya roobka inuu ilaahay abuuro o uu soo dejinaya laakiin ay sababu tahay iyadoo ilahay fadligiisa iyo shukrigiisana la iska ilaabi aw alabu lmaari minha ama waxaa loogu tiirinaya roobkii iyada la weydiistaba wataqarubu ilayha litunzila almaar oo iyada waxyaaba cibaadaada loo sameeyo si ay roobka usoo dejiso xukumka noocanina laysa khaasan bilanwaac xidigaha iyo dhicistooda iyo soo bixistooda khaas kuma bal milu anwaa fi hada xukmi kulu makhluuq oo makhluuq kasta oo lahaa roob ku abuuraya ama soo dejinaya ama sabab buu noqonayaa ama roobka isaga la weydiistaa xidigahaasmuu la xukmi xidigaha waxaa si gaara loogu sheegay lano arrin macruufa bay ahayd nisbat lmaar ilى اanwاع fi اjaahiliya baabkani calaaqada uu la leeyahy kitaab الtwxiid waa macluum لأn ااstisqاء bاأnwاع minhu shirk akbar wa minhu shirk aصغr xidigaha roobkii loo tiiriyaa shirka akbarna way noqotaa shirka asqarana way noqotaa baabka ka horeeyey calaaqada uu la leeyahayna waa waadix liana istisqaa bilanwac nooc min anwac taljiib in xidigaha roobka loo tiiriyaa oo lahaa iyagaa keenaya ama way og yihiin goorta uu imanayo ama iyagaba laga baryaa waa tanjiimki iyo xidigiiskii nooc kamida wey fa baynahuma cumuum khusuus baabkan iyo baabkii hore cumuum khusuus baa ka dhexeeya oo baabka tanjiimka caamsan kana wuu khaasaysan yahay oo fardun min afraadi tanjiim buu ka hadlaya qodob kamida qodobadii tanjiimka aynu kusoo dhawaana xukmu istisqa bilanwaa in xidigaha roobka loo tiiriyo xukunkeeda alistisqaa bilan waa muxaramun mulaqan in xidigaha roobka loo tiiriyaa waa xaaraan sida loogu tiiriyey siday dooneysaba ha noqoto ama ha la hahdo iyagaa keenaya ama way og yihiin ama ha la idhaahdo sabab bay u yihin biitifaaq alculamaa oo fii xukmi calى aqsaam istisqaagaasi marka xukunkiisa gaarkaa la eego qeybuu leeyahy alqismu اlawl an yakuuna shirkan abara xidigaha roobka loo tiiriya shirka abara buu noqdaa wadalika fi suurateyn laba xaalood xaala ula ama suuraة اlula an yansiba almaطra ilى اlanwac calى anaha faacilaة khaaliqaة lah xidigaha roobka u tiiriyo isagoo sheegaya inay roobkaba iyadu soo daynayso oo ay abuureyso whada shirkun akbar biijmaci اlculamaa xataa kutub اlfiqi masaladaasi waa ku sariix bay ku wadatay lima fiihi min nisbati shayin laa yaqdiru caleyhi ila اllahu ila lmakhluuq waayo waxaa ku jira arrinkaa shay ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin oo abuurista roobka iyo di'istiisa in makhluuq loo tiiriyo wanisbatu shayin min khasaa'is illaahi ila lmakhluuqi shirkun akbar shay khasaaista ilahay ka mida makhluuq loo tiiriyaana waa weyn carab xaalkeeda haddaynu eegno kitaabka ibnu qutaybe haddaad akhrido ee la dhaahdo alanwaa fi mawaasim alcarab carabima waxay aaminsanaayeen roobka inay xidiguha abuuraan ama iyagu ay keenaan mise sababbay ka dhigi jireen ibnu qutayba wuxuu sheegaya labaduba inay jireen oo asal ahaan dee carabi waa aaminsanaayeen cidda wax abuurtaa inuu allah subxaana wa tacaala iyo ee caalamkanna maamusha hadday roob la keena noqoto iyo abaar iyo wixii la halmaala marka ishkaalka soo arooraya wuxuu noqonayaa ah, hadday qaarkood aaminsanaayeen inay xidiguhu roobka abuuraan sida ibnu qutaybaba uu ku sheegay kitaabkiisa alanwaa fi mawaasim alcarab miyaanay taasi u markhaati kac ahayn kuwa khuraafiyiinta ee qubuuriyiinta ee yidhaahda carabi ilaahay rabbinimadiisa may aaminsanayn wax lagama markhaati furayso haddaad xuduudsan tihiin fi arba waxaynu ku sheegnay marka la leeyahay mushriku alcarab way qirsanaayeen rububiyat illaah inaanu taa macan ahayn in rububiyadu ay u wada saxsanayd ilahay inuu rabbi yahay alkhaaliq almaalik almudabir yahay cumuuman way aaminsanaayeen laakin kaanat lahum inxiraafaat fi baab rububiya baab rububiya maxay ku lahaayeen inxiraafaat bay ku lahaayeen marka inxiraafaadkaasay ka mid noqon kartaa kuwooda aaminsanaa inay xidiguhu roobka abuuraan qowlkooda inxiraafaadkaasu ka mid noqonaya waa suurada labaad ee alstisqaa bilanwa shirka akbar u noqonaya waa an yadcuu alanwa waa xidigaha laftooda bariiro yaa nowa kada anzil lana almaطr xidig hebelow roob noo keenu idhaahdo wayataqaraba ilayha bishayin min alcibaadaat litunzila almaطr ashyaa cibaadaadana u sameeyo si inuu wax u gowraco kale si ay roobka u keento fahada shirkun akbar lima fiihi min jacli cibaadaat ligayr kaasina waa shirki weyn waayo dee cibaadaadkiibaa ilahay cidaan hadday ducati hadday dabxi tahay ilahay cid aan ahayn loo sameeyey qeybta labaad ee istisqaagu leeyahay wa an yajcala alanwaa'a sababan fii nuzuuli lmaطr maca algaflati can illah waqudratihi wa tadbiirihi lilkown waa inuu xidigaa sababun ka dhig idhaahdo aladii yakhluqu lmadara wayunshiu saxaaba wayunzilu lmaطra huwa allah roobka ilaahay baa abuura daruuraha curiya roobka ilahay baa soo dejiya buu leeyahy laakiin xidigaha ayuu roobka u tiirinayaa manaa ka dhigayaa oo ilaahay baa keena laakiin xidig hebel soo bixistiisa ama kaa dhicistiisa ayaa roobku inuu do-o sabab u ah buu leeyahy waxaa taana la socota afla can shukri illaahi wa can fadlihi wa qudratihi wa tadbiiri lilkown markuu sidaa leeyah waa qof haafil can illaahi ah oo nicmadii roobka inuu ilaahay keenay buu markaa aflad kaga jiraa ilahay uga mahadnaqi maayo ilahay fadligiisiina ma xusuusna qadiyada asbaabta ku saabsan in waxaan sabab ahayn sabab laga dhigaa ma shirkiba mar walba masladaas hore inoo soo mara dad xusuusantihiin shuraaxu kitaab tawxiid qaar badani qaaciday sheegaana jacalu shayin jacaluu maa laysa bisababin sharcan aw qadaran sababan shirkun asqaru qaacidada dad xusuustaan waynu naqdinay waxaanu sheegnay mujarad in shay aan sabab ahayn qofku intuu khaldamo sabab u aaminaa inaanay shirki noqonayn laa abar walaa aar e kaa ay noqon karto kaa fi an inuu mala beena qofku uu maleeyey laakiin ay shirki noqonayso markay taa raacdo afla can illaah markaasay shirki asara noqonaysa marka an yajcal anwaa sababn fi nuzuuli maطr maca alaflati can illah fahada shirku asar in idiguhu sabab bay u yihiin isagoo ilaahay iyo umahadnaqiisi iyo nicmadiisiina moogan taasi waa shirki asqara alqismu thalith an yansiba almaطra ilى alanwaac calaa macna anaha waqt lahu inuu roobka u tiiriyo xidigaha iyadoo siduu ugu tiirinaya ay tahay inay wakti u tahay markuu leeyahay muirna binawi kada ujeedadiisu ay tahay fii waqti nawi kada roobku wuxuu noo daayay markuu soo baxay waxay la mid tahay inuu idhaahdo muirna fii shahri shacbaan oo shacbaan baa roobka keentay ama sababu a waa xagga tawqiidka un marka hadduu xidigaa tawqiit u isticmaalayo xagga waktiga iyo taxdiidkiisa weeye tani an yasrifa almara ila anwa cala macna anaha waqtu lahu walaysat muahira walaa sababa fiih inay xidigu roob keenaan ma aaminsana inay sabab u yihiinna ma aaminsana wakti uunbuu uga dhiganayaa un sida idihii baa noo dhalay markii ay luxuhu dhaceen hebel xagaadii baa soo dhacday markuu xidig hebel dhacay ama uu soo baxay waktibuu ayuu markaa ku xadidanaya qeybtan saddexaad shuraax kitaab tawxiid qaarkood waxay ku dareen istisqaa bilanwaaga alistisqaa bilanwaaga muxaramkaa laakiin sida saxiixi waxa weeye jamaahiir lculamaa ay ku tegeen inay arrintaasi khabar maxdiya tahy war uu ka warramayo in roobkii ilaahay u keenay xidigaasi markuu soo baxay ama markuu dhacay oo wakti uun ku calaamadsanaya xidiga walaysa fiiha alabun walaa nisbatu taiir xidiga roob weydiisan maayo inuu roob keenayna oo isaguba sameeyey ama sabab u yahayna macnaa u nisbayn maayo laakiin ma la odhan karaa muirnaa binawi kada ama muirnaa fi nawi kada iyadoo loo jeedo xagga tawqiidka labadaa masalo masalada koobaad oo ah inuu qofku idhaa muirnaa fi nawi kada culimadu waa isku khilaafeen fi nawi kada fida hadda u fiirso binaw iyo fi naw way kala duwan yihin isagoo ujeeda fi waqti nawi kada xidig markuu dhacay baa ilaahay roobkii noo shubay isagaa roobka keeniya isagaa sababay toona uma jeedo xagga tawqiidku ujeeda ma banaan tahay sidaa in la idhaahdo culimadu waa isku khilaafeen culimada qaar waxay idhahdeen waa jaa-is waa ka qawlii fii waqti kada wa kada hebel buu roobku noo daayay unbay lamid tahay culimada qaarna waxay idhaahdeen arrintaasi waa makruuh ilaa inuu raaciyo mooyaane biraxmat illah muirna fii nawi kada biraxmat illah wax tusinaya roobka inuu ilaahay keenay masalada suurada labaadna waa inu ha muirnaa binawi kada oo bada uu isticmaalo isagoo markaa badanna uga jeeda un bimacnaa fi darfiye uga jeeda marka suuradana khilaaf baa ku sugan ahlucilmiga qaarkood waxay dhaheen waa xaaraan waana sida uu yahay almadhabu cinda alxanaabila waxaan ujeeda waa makruh bay yidhaahdeen waana sida uu yahay almadhab cinda alxanaabila walaa yukrahu an yaquula muirna fi nawi kada cala saxiix min almadhab cafwan waa jaais bay yidhahdeen culimada qaarkood waa banaanta sida uu yahay almadhab cinda alxanaabila mardaawi waa fi ku sheegay walaa yukrahu an yaquula muirna fi nawi kada cala saxiix min almadhab culimada qaarna waxay yidhaahdeen waa makruh sida shaafici oo kale fi lum marka culimada yidhi waa jaa-is waxay leeyihiin albau taأti fi lugati اlcarabiya bimacna darf wاlwaqt marka fiiduna waa darfiya culimada diideyna waxay leeyihiin hadalkan dee hadalkii jaahiliyada ayuu shabahaa macno khaldanna waa loo isticmaali karaa marka waa in la yska daayo walaa shaka inuu waracu yahay in erayadaa la yska daayo muirna binowi kada aan la odhan waayo nebigaa diiday lafdigaa walow qofku macnihii nebigu uu diidayayba aanu ujeedine muirnaa fii nawi kadaana aan la odhan haddii la odhanayo bifadli illaahi waraxmatihi iyo la raaciyo musanifku raxima llahu tacaala baabka wuxuu ku sheegay afar daliil aayad iyo saddex xadiid daliilka koobaad waa qowl llahi tacaala ila uhi watajcaluuna waxaad ka yeelaysaan risqakum ee shukra ku mahadnaqiinni ama shukra risqikum risqigiina mahadnaqiisii waxaad ka dhigteen anakum idinku tukadibuun inaad beeniseen oo nicmadii iyo risqigii ilaahydiisiiyo cidan ilahay inaad u tiiriseen culimadu way isku khilaafeen alrisqu maxaa looga jeedaa fi hadihi اlaaya akaru ahli اlcilmi wاljamaahiru minhum waxay yidhaahdeen alrisqu waa bimacna shukr wey watajcaluuna waxaad ka yeeleysaan risqakum ay shukrakum mahadnaqii ay ahayd inaad ilaahay nicamkiisa uga mahadnaqdaan anakum tukadibuun halkaad ilahay u mahadnaqi lahaydeen baad beenin nicamkii ilaahay kaga jawaabaysa oo arisqu oo bimacna shukri ahi waa waaridun fii lugati lcarab qaba'il lcarab luqadooda qaar bay ku sugantay na arisqu bimacna shukri wey arrin waa min baabi xadfi mudaafo macanu waxa wey watajcaluuna waxaad ka yeelaysaan shukra risqikum markaa dee qowlka kale ayuunbuu la macneeyey oo risqi bimacna shukri inuu waxaana la mid tahay bay idhaahdeen macnaha aayaddu markaa wuxuu noqonaya watajcaluuna shukra allahi calaa risqihi iyaakum watajcaluuna waxaad ka yeelaysaan shukra allahi mahadnaqi ilaahay calaa risqihi risqigiisi aad uga mahadnaqdaan iyaakum idin arsaaqay idinka atakdiiba baad ka yeelaysaan beenin waa ka qowli qaail jacalta ixsaanii ilayka isaaatan minka ilaya ixsaankii aan kuu sameeyey waxaad ka dhigtay yana mahadnaqiisa jacalta ixsaanii ilayka ee shukra ixsaanii ilayka isaatan minka ilaya inaad xumayso wanaaggii aan kuu sameeyey mahadnaqiisii waxaad ka dhigtay inaad ixumaysay kaasuu la mid yahay qowlka kale wuxuu leeyahay alrisqu fi laaya waa bimacna alxad wاnasiib waa qeyb iyo dheef ibn اlqayim baa yihi sidaa ay tajcaluuna xadakum min hada الrisq aladi bihi xayaatukum atakdiib risqigan ay noloshiinu ku jirto dheeftii aad ka hesheen waxaad ka dhigteen takdiib xasan wuxuu yihi albasri tajcaluuna xadakum wanasibakum min alqur'an anakum tukadibuun yani qur-aanka soo nicmo ilaahay dadka u keenay maaha soo risqi diiniya maaha qeybtii aad ka hesheen waxaad ka dhigteen takdiib inaad qur-aankii beeriseen sidaa saxiixiina waa qowl jumhuur اculamaa arisqu fila inuu yahay bimacna shukr tajcaluuna risqakum ay shukrakum ama shukra risqikum labadu waa isku macnee waxyaaba taayide waxaa ka mid a ah xadiidka cali ee axmed iyo tirmidiya wariyeen marfuucan qaala qaala rasuulu lah watajcalu risqakum anakum tukadibuun qaala shukrakum marka riigii shukri uu ku fasiray soo ma arkaysa taquuluuna binawi kada wa kada takdiibkiina muxuu ku fasiray in la idhaahdo muirna binawi kada wa kada binajmi kada wa kada laakiin xadiidka waxba lagu farxi waayo waa daciif cabdulacla ibnu caamir athaclabi baa sanadkiisa ku jira waqad khaalafahu fii rafcihi sufyaan athawri farawaahu mawquufa hadalkii cali buu ka dhigay sida tafsiir abri ku sugan tirmidi laftiisu uu ishaaray asaxiixu fiihi alwaqfu inuu yahay oo wuxuu yihi hada xadiiثu xasanu غariibu la nacrifu marfuuca ila min xadiiثi israail rawahu sufyaan aلthawriyu can cabdilaclى can abi cabdiraxmaan الsulami can caliyi naxwahu walam yarfachu an hadalkii nebiga kamuu dhigin lakin mima yufraxu bihi ana hada الtafsir saxa can ibni cabaas alrisqu bimacna shukr inuu yahay wuxuu ka ansaxay cabdillahi ibni cabaas ibnu jariir الطabri baa ku wariyey tafsiirkiisa inuu yihi ibnu cabaas maa muطira qowm qaط ila asbaxa bacduhum kafira yaquluuna muطirna binawi kada wakada qara ibnu cabaas watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun takdiib rismi wuxuu ka dhigay nicmatulmaar in loo nisbeeyo ila alanwaa saasaanay ku tegeen jamaahiir lmufasiriin waxaayadda macaanid waxa yidhi atajcaluuna shukrakum lilah calaa maa anzala ilaykum min algayfi walmaطari wاraxma anakum tukadibuun takdiibkana macnaysu waa tansibuunahu ilaa gayri ilahay cid ahayn baad u nisbaynaysaa ibnu caiya ijmaac baabuu soo naqalaba wuxuu yihi ajmaca almufasiruun calى ana alaayata twbiku lilqaa'iliina fi lmaطr aladi yunzilh اllah lilcibaad hada binawi kada wakada mufasiriintu waxay isku waafaqeen aayaddani inay dhaleecaynayso kuwa roobka ilaahay addoomaha usoo dejiye odhanaya binawi kada wa kada xidig u nisbeynaya ha yidhahdaan isagaa keenay ama ha yidhahdaan sabab buu yahay wajhu dilaalat ilahi cala maqsuud ilba waxa ana fiiha alinkaara calى man nasaba almaطra ila alanwa ayaddani sidaa uu sheegayo ibnu caiya waxaa ku jirta alinkaar calaa man nasaba almaطra ila alanwa in la inkiray qowlka cidda roobka u tiirisay ila nujuum wa tasmiyata ficlihi takdiiban iyo in roobkii loo tiiriyo ilaahay cid aan ahayn in lagu magacaabay maxay takdiib wa hada daliilu calaa taxriimi ficlihi mar haddii ciddii samaysay lagu inkiray takdiibna lagu magacaabay alistisqaa bilanwa inuu xaaraan yahay bay daliilu noqonaysa daliilka labaad can abi malikin alashcariy radi allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam qaala wuxu uhi arbacun min alkhisaal afar sifo oo fii ummatii ummadayda ka dhex jira min amri اljaahiliya jaahiliye dhaqankeedii bay ka mid yihin laa yatrukuunahuna ka tegi maayaan oo mar walba muslimiinta cid samaysaa laga dhexelaya muslimiintu ka wada tegi maayaan alfaqru bilaxsaabi weeye waa in lagu faano wanaaggii aabbayaasha waacnu iyo in la duro fi lansaab dadka nasabkooda iyo abtirsiintooda walistisqaau binujuum iyo roobkii in loo tiiriyo xidigaha iyo waniyaaxatu baroorta wa qaala wuxuu yihi annaayaxatu gabadha baroorataa idaa lam tatub haddaanay toobad keenin qabla mowtiha intaanay dhiman tuqaamu waa la joojinaya yowma alqiyaama maalinka qiyaame wa calayha wa xaal calayha dusheeda uu saaray ay xidhan tahay sirbaalun qamiis dheer oo min qairaan geedka qairaanka ladhaa ka samaysan wa dircun iyo dirac min jarab xanuunka markaa cadhada la dhaahdo jidhka ku dhaca ka samaysa rawahu muslim arbacun dikru lcadad huna laa yuraadu bihi lxas walaa mafhuuma lahu oo dhaqamadii jaahiliyada afartan unbaa ummadda islaamka kaga hadhay maaha macno xasri loogama jeedo waayo likarat khisaal ljaahiliya almawjuuda fi lumma dhaqamada jaahiliyada ee lahaan jirtay dee ummadda dhex yaalla waa badan yihin taayurku waa ka mid afartan maxaa loo gaar yeelay waa likaratiha fi lumma waintishaariha bayn annaas afartani aad bay dadka dhexooda ugu badan yihin marka dadku aad bay baahi ugu qabaan in lagu baraarujiyo fii ummatii alumma halkan waxaa looga jeedaa ummat lijaaba ummat lijaaba iyo ummat dacwa tacriifkooda hore inoo soo maray waad xusuusan doontaa min amri ljaahiliyati macnaheed waa min afcaalim wakhisaalim alatii ictaaduuha ficiladoodii iyo sifooyinkii iyo dhaqankii ay caadaysteen buu ka mid yahay aljaahiliya waa maxay almuraadu biljahiliyati min xayu asal ahaan jahiliya waa maxay ida uliqa fi lislaam kulu maa khaalafa shariica wey wax kastoo shareecada khilaafsan kulu amri اljahiliyati mawduucu taxta qadami waa kahi nebigu alayh isalatu wasalaam wax kasta oo sharciga khilaafsani waa jahiliya wey waayo dee laba jahli midkoodunbuu kasoo fulay aljahlu bilcilm inuu qofku cilmigii masalada ka hadlayo aanu garanayn iyo cadamu lcilmi cadamu lcamali bilcilm iyo cilmigii inuu hayu ku camalfali waayo adoo cilmigii garan inaad ku camalfali weydaana waa jahl iyadoo lafteedu maxay jahl u noqotay waay adoo cilmigii garanay inaad ku camalfali weydaa waxay tusinaysaa waa daliilun calىa naqصi fii macrifatika biاllah aqoontaad ilaahay u leeday nuqsaan ku jirtay tusinaysaa oo adoo qowlkii ilaahay iyo qowlkii rasuulka inaad qunyar iska khilaaftaa waxay ka turjumaysaa aqoontaad u leedahay ilaahay qudradiisa iyo cabamadiisa inay iyo jazaagiisa inaa halkii la rabay aanay gaadhsiisnayn ahlucilmiga qaarkood yakhusuuna aljaahiliyata bizamaan jaahiliyada waxay ku gaar yeelaan wakti waxay dhahdaan ma kaana qabla bicati nabiyi sala allahu alay wasalam wixii nebiga soo diristiisa ka horreeyaa jaahiliye la dhahda xadiidkuna shaahid buu noqon karaa oo min amri ljaahiliya jaahiliyadu dadkan muslimiinta ee la dhaqamadan baa dhexdooda laga helaya cid ka horreysay inay yihiin iyo wakti ka horreeyey ayuu xadiidku ishaaraya waxaa qeexay oo sidaa ku qeexay ibnu laiir fi nihaaya wuxu uhi wahiya alxaala alati kana calayha alcarabu qabla alislaam xaaladii carabi islaamka hortay ay ku sugnayd baa jaahiliye la dhahda min aljahli biاllahi warasuulih washaraa'ic اdiin oo ilahayna jaahilka in iyo rasuulka iyo sharaa'icdii axkaamta diinta wاlmufaakarati biاlansaabi wاlkibri wاtajaburi wagayri dalik iyo faankii ay nasabka isugu faani jireen iyo kibirkoodi iyo dhaqamadoodii xumaa waay wakadalika ibnu xajar fi fatxi اlbari saasuu isaguna ku sheegay jaahiliyadu inay tahay yanaa wakti gaara oo dad ay noolaayeen oo ah waktigii ka horeeyey soo dirista nebiga alay isalatu salaam waay lafduljaahiliya lahu ilaaqaan laakiin lafduljaahiliya laba siyaabood baa loo isticmaalaa aljaahiliyat lmulaqa in loo jeedo jaahiliyada mulaqaa bimacnaa kaamilka ah ee taamka ah sida naxnu naciishu jaahiliyatan oo alummatu taciishu fi jaahiliya ama jahiliya qarn cishriin oo qarn cishriin ummadii nooleyd gebigeedba jahiliye lagu sheego hada laa yajuus kaasi ma banaana ilaaqu aljahiliya cala lumma ama cala alzaman aladi taciishu fiihi lumma hada laa yajuus lana aljahiliya almulaqa zaalat bibicati nabiyi sala allah alay wasalam jahiliyadii dhamayska tirnayd kaamilka ahayd ee ummadaba wada haysatee maashaysay way suushay markii nebiga lasoo diray calayhi salaatu wasalaam walaa yazaalu fii ummati lislaami aa'ifatu cala alxaq si kasta oo jahliga iyo khilaafu sharci illaahi ay u badatana mar walba ummadda dhexdeeda waxaa laga helay cid xaqi ku taagan su nebigu laa tazaalu aa'ifatu min ummatii cala alxaq waxaa khilaafay mas'alada bacdu lmucaasiriin alghaaliina fi takfiir kuwa mucaasiriintaa ah ee ku talax tegay gaalaysiinta ee gaalaysiin xaqdaraa sameeya qaarkood sida sayid qutub sida kitaabkiisa macaalim fi ariiq ku taalla oo ummadda o dhan jaahiliye uu ku sheegayo bal uu takfiirinayo xataa kuwa masaajidada ka eedaamaya waa kufaar buu leeyahy waxba laa ilaha illaday ku celcelinayaan iyay ku dagin xukumkii ilahay bay ka tageen maxamed qutubna wuxuu leeyahy kitaab lala jaahiliyatu qarn cishri min alariib in labadaa kitaabba naloo dhigi jiray wanaxnu siaar axsaabta diiniga xisb oo iminkana ictisaam la idhaahdaa annagoo yaryar baa labadaa kitaab naloo dhigi jiray weliba labadii nin noo dhigi jiray labada magacyoodii baan garanaya macaalim fi ariiq lisayid qutb iyo jaahiliyat qarni cishiriin limaxamed qutb waxaanaanu dee ka dheefnay un takfiir waktigaas annagoo yaryar baanu aaminsanayn ana alxukaama kulum kufaar bal intaa yare wadaadadaa ee u saciyeysa xukumkii ilaahay si usoo noqon lahaa mooyaane inta kaleba inay jaahiliye iyo kufaar yihiin kutubtaasaa naga dhaadhicisay waana wixii dagaalku uu ka dhashay in qorye la qaato oo mucaskaraad la samaysto waxaasuu ka dhashay ictiqaadka noocaasa ka dhashay markii dambena la dagaalamo oo ummadda lala dagaalamo ilaa imikana miyay ka tanaasuleen talow miyay kama tanaasulin axmed cabdisamad oo ah waxa weeyaan golayaasha ictisaamka golo ka mida ra-iiska ah oo nool ayaa wuxuu yidhi youtubekay ku jirtaaye dacwaddayadan waxaa asaloo ah ay ka timi sayid qutub maxamed qutub abwaacil almawduudi abwaacil almawduudina waxa weeyaan kabiiruhum aladii callamahum sixr sayid qubiya kay takfiira kasoo qaateen wey abwacal mawduudi culimada daraaseeye waxay yidhaahdeen takfiirka sayid qutub asalaam wuxuu ka yimi abwacla almawduudi oo almusalaxaat larbac kitaab la dhaha buu leeyahay isna takfiirku uu ka buuxo marka hadda hadda ayuu sidaa leeyahay axmed cabdisam oo kamida marka madhabkii lagama tanaasulin laakiin waxaa jira tanaaqudaad waxaad arkaysaa mid kaloo sayid qutub takfiri buu ahaa waana isla xisbiga dhexdiisa waxaa kale arkaysaa sayid qutub iyagoo ammaanaya oo in kutubtiisu ay dacwadooda asal u tahay sheegaya haddana waxaad arkaysaa iyagoo qadiyadii alxukmu bisharciya waxaa ka tanaasulay oo baarlamaanaadka u kala beratamaya iyagii oo wada sito siifiyeeye faylalo marba madaxweynaha cusub waxa weeyaan wasiiriya wax ka raadsanaya kutubtii ay ammaanayeen ay dhiganayeenna waxaas inuu kufri yahay baa ku qoran marka waa iska siyaasa naduuru maca siyaasati xayu daarat siyaasadaan la wareegeynaa weeye nalbisu laha muxuu yihi alfa libsa kun maroo kala duwan baan u xidhanaynaa marba marada soconaysaan u xidhanaynaa waayo marka raggaasaa ilaaqa alaquu lafd aljaahiliya calى hada اlcasr waman fiihi min almuslimiin ilaaqa noocaasina ma banaana waana ku takfiiru ka dhashay kitaab baa jir la alguluw fi اdiin oo qoray sheekh la dha luweyxiq masaaisha si fiican ugaga hadlo talabaadna waa aljaahiliya اlmuqayada jaahiliya qof ama meel gaara ku qeydansan la dha fulanu fiihi jaahiliya taas iyadu waa jaa-is waxaana u daliila nebigu abudar muxuu ku uri markuu saxaabi hooyadii ku dhaleeceeyey ku caayay inaka mruun fiika jaahiliya buu ku uri shekhulislaam ibnu taymiyana jaahiliyadu labadaa nooc inay leedahay jaahiliyadii mulaqa ahayd ee wakhtiga iyo ummadoo dhan lagu sheegayena inay dhammaatay markii nebiga lasoo diray jaahiliya muqayadana in la heli karo ku qaydan waxa weeyaan bishaksin aw ashkhaasin wuxuu ku sheegay iqtidaa siraat mustaqiimka safxada toddobiyo toddobaatan mujaladka nuskhada mujaladka qura ah hadal dheer buu leeyahay laa yatrukuunahuna macnaheedu waa maxay ana hadi اlkhisaal tabqa wataduum fi اluma sifooyinkaasi afartaay ummaddan dhexdeeda ka dhammaan maayaan mar walba cid ku sifaysan oo dhaqan ay u tahay ba umadda dhexdeeda laga helaya falaa yazaalu fi lummati man yatasifu biha lakin muraadku waa majmuuc lumma maaha qof walo ummadda ka midi dhaqankaasuu yeelanaya maaha macnihii laabudda waa in ummadda laga dhex cid ka maran cid ku sifaysanna waa laga dhex marba labada dhinac dhinacbaa badanaya alfakru bilaxsaab fakrigu waa tacaadum walmubaahaat waxay soomaalidu faanka yidhaahdaan qofku isla weyni iyo sarayn dadka kale uu ka sareeyo inuu muujisto alaxsaabna waa maxay waaxiduhaa waa alxasab sida xadiidkii sifaatka dumarka lagu guursado ka warramayay ku sugan lixasabiha ayaa loo guursadaa wa huwa ma khalafahu alaabaau walajdaadu liduriyatihim min almafakhiri iyo annasab way kala duwan yihin nasabkuwa waxaan qofka ikhtiyaarkiisa aan ku iman waa silsiladaa dadkaa ah ee uu ka farcayi ee uu raacaya nasab ledha alxasab se uu ka duway alxasab waa sifaat muktasaba waa sifaat qofku isagu uu kasbaday ficilkiisa ku yimi waa dhaqamada wanaagsan sida inuu ahaa waxa weeyaan caalim inuu ahaa waxa weeyaan shujaac inuu ahaa waxa weeyaan saki deeqsi ah ifaadka noocaas marka wamaa khalafahu aaba wlajdaad liuriyati waxa aabayaashiiy awoowyadu duriyadooda ay uga tegeen min almafaakiri wlmakaarimi ah ifaad iyo dhaqamo wanaagsana marka alfakru bilaxsaab muxuu noqonaya dhaqamo wanaagsan oo ay lahaayeen awowyaasha inaad ku faanto oo aad tidhaahdo aniga anaa kaa sareeya hebel waayo aniga wgi qani bu aha wgaana faqiir bu aha ama ad tidhaahdo waxa weyaan caalim buu ahaa awogey adigana jaahil buu ahaa aabbahay aniga wuxuu ahaa nin geesi oo fardafuula oo geelqaada adigana fulay dumarka xagga dambe ka mara buu ahaa maxay jaahiliye arrintaasi u noqotay liannahu iftikhaaru bima laa yajuusu liftikhaaru bihi qofku wuxuu ku faanayaa wax in lagu faano aanay banaanayn horta marka koobaad dee sifaat muktasabahoo qofku isagu uu ku sifoobay ayuu sheegan karaa sifaat dad kale maxay kuu tarayaan oo kuwa soomaalidu idhaahda aabbahay baa geel lahaa anaa dameer labaa dhaanta yani aabbahay inuu geel lahaa maxay kuu taraysaa adiga haddaan adigu geel lahayn inaad dameer leedahay baa kuu dhaantay geel aabbahaa lahaayo hadda aanad ahayn inaad ku faanto saasoo kale marka waa iftikaaru laysa min camalihi waxaan horta laguma faani karin buu ku faanaya amar labaadkana aan isaga shaqadiisii ahayn iyo camalkiisa wacnu fi lansaab aacn waa asab washatm waa in la caayo oo la duro nasab alansaabna waaxid waa anasab nasab waa maxay aslu linsaan wa silsilatu aabaa'ihi waa asalka halka qofku uu ka soo jeedo aslu linsaan wa silsilatu aabaa'ihi iyo waxa weeyaan eh, dadka uu ku abtirsiintiisaas marka macnaha xadiidku waa maxay ana sab الnaas fi ansaabi tiaari tiqaar ana saba الnaasi fi ansaabi واxtiqaara aabaa'ihim wاlistiqfaaf bihim wakadalika alqadxu fi اlansaab alati daahiruha اhubuut min acmaal اljahiliya in dadka nasabkooda la caayo oo la xaqiro oo la quursado hado maadoo reer hebele baad hadlaysaa ama maadigoo ina hebele baad hadlaysaa meanu awowga ahaynkii sidaa sidaa ahaa ama nasab daahirkiisu yahay inuu sugan yahay la duro oo dee dadka inagu ile markay marka la dhelayo goobjoogu maynaan ahayne annaasu mu'tamanuuna calaa ansaabin dadka nasabkooda iyo iyagaa lagu aaminaa adigu waxaad igu tihi ina cali baa la idhahdaa khalaas waan qaatay ina caliyow ina jaamacow baan leeya soo maa war baanu haya anigu caligu inuu ku dhalay <laughs> iyo meelo dhexeeraad ka soo laabtay war uma hayo soo maa daahirka waa in la raaco annaasu mu'tamanuuna calaa ansaabihim dadka nasabkooda iyagaa lagu aaminaa ilaa la helayo qofkaa nasabkiisa wax lagu buriyo kuu isagu sheegtay reer hebel baan ah, ninkii reer hebel baynu lena inagu ina hebel baana ah, ina hebel hebel hebel ina hebel hebel baynu odhanana inagu xataa yahbuta cindanaa ana nasabahu hayru saxiix oo dee isagu uu qiro tusaale ahaan ama dee bayino kale waxa weeyaan loo helo marka mar haddii nasabka daahirkiisa sida muuqata ay tahay inuu sugan yihi waxa weeyaan in la duraa waa min acmaal اjaahiliya waakhlaaqihim asayi'a wey wاlistisqاء bالnujuum wa طalb الsuqya min الnujuum oo macnaheedu yahay nisbaة اlmaطri ilayha nisbaةa taأhiiri aw sababin in loo nisbeeyo roobkii xidigaha iyadoo laleeya iyagaa keenay ama iyadoo laleeya sabab bay utahay taana ti baabkuba ka hadlayay aniyaaxana waa rafcu sawt binnadbi cala lmeyit waa in kor loogu dhawaaqo sheegista la sheegayo xasanaat lmeyit qofka dhintay wanaagiis alla geesi buu ahaaye alla dugsi buu ahaaye marka anadbu waa dikru maxaasin lmeyit niyaaxaduna waa rafcu الsawti bidikri maxaasin اlmeyt oo qofkii dhintay wanaagyadiisii in kor loogu dhawaaqo sidaa waa l waxaa kaloo la yihi wa albukaa calى اlmeyt bsiyaax waa oohinta loo ooyo qofkii dhintay ee qayla dhawaaqaasi ama ammaaniyaani ku jirin marka waxaa caamsan tacriifka dambe waa in aniyaax ay tahay albukaa cala lmeyt sawaء kana fiihi dikru maxaasin اlmeyit am la maxay arrin min umuur jaahiliya uga mid noqotay lannaha munaafiyat lisabr fiiha tasakut cala اlqadar sabirkii waajibkaha bay ka hor imanaysaa qadarkiina in qofkan uu ka cadhaysay bay noqonaysaa annaayixa waa almarأaة الnaayixa oo macnaheedu yahay albakiyatu cala اlmeyit bisiyax waa tii qofka dhintay u ooyeysay oo in qayla ay la socoto marka gabadha maxaa loo sheegay xukumkuma dumarku ku gaari raggu miyaanay barooran karin hadday baroortaan ma waxa la leeyahy dumarku bay xaaraan ka tahay idinka iska wada may bal hada alxukm yashmal rijaal waxaa dumarka si gaara loogu sheegay liana alghaaliba ana niyaxata inama taqacu min الnisa akar min الrijaal dumarkay ku badantay oo nin baroortaa wuu yaryahay marka hada allafdu kharaja makraj alghaalib idaa lam tatub haddaanay toobad keenin qabla mowtihaa soo maha maxaa laga faaidaysanayaa taas idaa lam tatub qabla mowtiha ya de intaas waa intii lafdigiiya laakiin maxaa mas'ale ka saar idaa lam tatub qabla mowtiha a ciqaab maynaan gaadhin idaa lam tatub qabla mowtiha baynu marayna haye may idaa lam tatub qabla mowtiha inay kabiira wey ciqaab baaba la sheegay xagga dambe haye haye haye a sax weeye tacbiirku yara sax a yani ana min shuruudi tawba an takuna qabla almowt shuruudda towbada waxaa ka mid ah inay dhacdo qabla almowt oo markaan dhintay kadib baan towbad keenaya la isaxda masalo kalena culimadu u daliishadeen oo masalada ku saabsan takfiiru lkabaa'ir ma towbadun baa lagu dhaafaa kabaairka oo qofku ka toobad keeno mise isagoon toobad keenin baa wax kale lagaga dhaafi kara waa maxalu khilaaf bayn اlculamaa jamaahiir اlculamaana waxay qabaan ana alkabaa'ira laa tukafaru ila bitowba dembiyada waaweyn towbad mayn wax kalena lagu dhaafin wa hada alxadiidu min adilatihim oo ciqaabka waxay kaga badbaadayso fi laakhira ee qura ee la sheegay waa maxay waa atowba tuqaamu ywma alqiyaamati wacalayha sirbaalu min qairaan wa dircu min jarabs asirbaal waa alamiis wey waa khamiiska dheer waayahay alqairaan waa duhnun yudahanu bihi ljamalu ljrab qairaanku waa salaa waa geed markaa saliid iyo wax laga soo saaro oo awrka markaa cadhadu ku dhacday aljarabna waa almarad almacruuf oo xanuunka la yaqaana cadhada la ydhaa wey jildiga ama duubka ku dhaca marka macnuhu waa maxay ma maalinka qiyaame ayaa gabadhaa la keenay iyadoo qamiis dheer oo ka samaysan geedka aan qatiraanka la idhaahdo xidhan iyo diric weliba uga hooseeya ama ka sareeya oo isaguna cadho ka samaysan laysa lmacna haakada waa tashbiih arintu yowm alqiyaama cid baa u xidhan yuxsharu naasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan urla cid dheer xidhani ma jirto arrintu waa tashbiih iyadoo oo la moodo inay xidhan tahay sirbaal min qairaan waa dirc min jarab macnuhu waa saas yanaa jirhkeedan ayaa xanuun ku dhacaya xanuun baa ku dhacaya waxaa ku dhacaya xanuunka la dhahdo jarabka cadhada markaasaa jidhkeediibaa googo-aya dildilaacaya waxbaa dul fuulaya qolof baa isdul fuulaysa markaa taasaa waxay u ekaanaysaa maxay kaanamaa inay xidhan tahay maro ka samaysan qatiraan waadix soo ma jidhkeedu qaabka uu noqday ayaa u eeg sidoo ay marada noocaasa xidhan tahay maaha inay maro xihan tahay oy qaawantah wuxuu yihi almudhiri fi kitaabihi almafatix sharx اlmasaabix yaعni anaayaxa talbasu fi lmusiibati qamiisan aswad lmusiibati markay musiibadu ku dhacdo mare madoobay xidhaan dumarka qaar watakdishu wajha way isxaagtaan watakdishu ayضa quluub alxaadiriin bima tacudu min khisaal lmeyit fayujaaziha allahu tacala ywma alqiyaama ban yulbisaha libaasa min qaطiraan walibaasa min jarab walibaas اqaطiraan yakunu aswada wayusricu ishticaalu naari fih wamacnaa libaas اjarab waa taas halkan usocona halka anahu yasiiru jilduha harageedii wuxuu noqonayaa ajraba mid xanuunkaa cadhada la ku dhacay xataa yakuuna jarabuha ka qamiisin calaa acdaa'iha ilaa cadhadaasi ay noqoto jirkeeda googoysay sidii maro ay xidhan tahay oo kale wainamaa fucila bi litaxuka wa acdaaha min aljarab waxaa saa loogu sameeyey soo markii ay iska caafimaadka qabtay musiibadu ay dhacday soo ismay xagxaganahayn tii lafteedii baa lagu ciqaabayaa si ay isu xagxagato ay isu xoqdo kamaa khadashat wajha wa quluuba alxaadiriina bikalimaatiha xadiidkani ka hor iman maayo xadiia tilmaamaysa dadku inay qaaweyn ywm alqiyaama lianna hada alxadiid laa yuhbitu linaaixati libaasa gabadhii barooratay inay dhar xidhan tahay yowm alqiyama sugi maayo wainamaa yusawir maa yusiibuha min ciqaab wakaanahu libaas ciqaabka ku dhacaya jidhkeedu inuu sidii dhar ay xidhan tahay oo kale uu yahay ayuunbuu tilmaamaya wajhu dilaalati alxadiid cala maqsuudi ilbaab waa ma fiihi min nisbati listisqaa loo tiiriyo yaa loo nisbeeyey oo loogu abtiriyey jaahiliya loogu abtiriyey weliba calaa sabiili dami watanfiir iyada oo la dhaleecaynayo oo arrinkan ummadda looga digayo hada daliilu calaa taxriimihi arrintaas inay xaaraantaba u daliil ana kula maa nasabahu sharcu ila ljaahiliyati min qowlin aw ficlin fahuwa muxaram wax kasta oo jaahiliye loo tiiriyey waa xaaraan weeye oo qowla ama ficila ama ictiqaada laakiin waa maraatib waxyaabaha shareecadu jaahiliyada u tiirisay waxay wadaagaan asalka taxriimka inay xaaraan wada yihiin laakiin waa maraatib fi taxriim oo qaarkood waa kufri akbara qaarkood waa kufri asqara qaarkood waa kabiira weeye wahaakada saasuu wato wallahu subxana wa tacala aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin